alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay gebagabada suuratu aali cimraan ayaynu markaa joognay aayadda boqol sagaashan iyo lix ee min suurati aali cimraan laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliilun uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad allah waxau yidhi laa yagurannaka iyo inay ku kedinnin oo ku dagin iyo inay ku dagin oo iyo inay ku dagin taqallubu aladiina gedgadoonka kuwii kafaruu gaaloobay filbilaadi beledada iyo dhulalka gudahooda ay gedgadoomayaan oo ku tasarrufayaan taasiyo inay ku kedin mataacun qaliil gedgadoonkaa ay gedgadoomayaan mataacun waa raaxo yaroo qaliilun yar humma ma'waahum intaa dabadeed hoygoodu jahannamu jahannamo weeye wa bi'sa almihaad gogol bay u xumaatay ay hiya jahannami laakiin aladiina itaqow rabbahum lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha laakin aladiina ha yeeshee kuwii allah ka baqay ittaqow ka baqay rabbahum rabbigood ka baqay oo iska ilaaliyey cisyaanka iyo mukhaalafada ay khilaafayaan oo caasiyayaan rabbigood lahum waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin baa u sugnaaday jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhirteeda iyo guryaheeda hoostooda ay sabaynayaan al anhaaru durduradu ay sabaynayaan waa durdurro kala duwan khaalidiina fiiha waxaa jannaadkaasi u sugnaadeen khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiihaa jannaadkaa gudahooda ay ku waarayaan oo suganayaan inay ku waaraan nusulan min cindi illaah nusulan xaal jannaadkaasi ay yihiin nusulan martisoor ay yihiin qaar loo diyaariyey ay yihiin min cindi illaah ilaahay agtiisa looga diyaariyey nusulkaasoo kaa'ina min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday wamaa cinda allaahi khayrun lilabraar wamaa ayu ladii kii cinda allaahi istaqara cinda allaahi allah agtiisa ku sugnaaday khayrun isagaa khayr leh lilabraar dadka abraartee wanaagsan isaga ayaa u khayr leh ama tafdiilba loo laqbeeyo oo la yidhahdo isagaa u khayr badan allah wuxuu inoo sheegayaa reebis laga reebaayo yacni qof kasta oo mukhaataba laga reebaayo oo laa yagurannaka in la yidhahdo mid kastoo mukhaatabay ku dhici ama la yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lala khitaabaya walmuraadu ummatu nebiga khitaabka ha lala khitaabo isaga ha lagu wajahe oo ha lagu halqabsadee waxaa macnuhu u dhacayaa mid kastoo ummaddiisa ka mida waayo nebigu inuu ku kadsoomaa gaalada adduunyaday haystaan iyo tasarrufka ay macaashka iyo maalka iyo tijaarada ku tasarufayaan inuu ku dagmo ku kadsoomaa kama suuragal aha laakiin yay ka suuragal tahay ummaddiisay ka suuragal tahay marka maadaama uu hogaamiyihii ummadda nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam isaga waa lagu halqabsadee waxaa loo jeedaa ummaddiisa in lagula khitaabaayo laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad yaynay ku kadinin oo yacni markaa ku dagin baa layidhi waana la adkeeyey oo nuunu tawkiid musaqalaa la geliyey laa yagurannaka waxay ka dhigantahay ficilka in lagu celceliyo kaley ka dhigantay siiqadu waxay u eg tahay gadgadoonka adduunyada ay ku gadgadoomayaan macaashka iyo tijaarada iyo kasabka iyo shaqaysadka iyo xoolaha ay ku gadgadoomayaan gaaladu inay markaa kediso in iyada laga reebaayo o laleeyahay ha yaa laa yagurannaka faacilkeedii waa taqallubu marka kaannahu taqallubka laga nahiyaayo laga reebayo inuu kediyo laakiin maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa adigu ha ku dagmin wa min baabi tanziili sababi manzilat almusabab sababtii baa la dejiyey meeshii musababkoo kale ayaa la dejiyey sababtu waa taqallubka musababkuna waa ikhtiraarka lagu kadsoomaayo marka gadgadoonka adduunyada ay ku gadgadoomayaanoo macaashka iyo maalka iyo xoolaha iyo tijaarada ay ku tasarrufayaan oo ku gadgadoomayaan yaynay ku kadinin yacni markaa adigu ha ku dagmin baa looga jeedaa laa takhtara bihim yaga ha ku kadsoomin oo waxooda ha u hanqaltaagin oo ha ku kadsoomin markaa taqallubku wuxuu noqonayaa sababtii buu noqonayaa ikhtiraarkuna musababkii buu noqonayaa musababkii ayuu ikhtiraarkuna noqonaya marka daahirka nahyigu wuxuu u eg yahay in markaa sababta markaa uu ku dhacayo nahyigu laakiin muraadka looga jeedaa waxay tahay musababka ka dhalanaya ee sababtaasi ay keensanayso oo haddii taqallubku wax kadiyo marka maxaa ka dhalanaya in lagu dagmoo lagu kadsoomo mukhaadabkii waxaa ka dhici kara ikhtiraaru taqallubkii kufaartana waxaa ka dhacaya yacni marka takhriir kedin mukhaaabkiina waxaa ka dhici karaa ikhtiraarku kedsoon marka nahyigu wuxuu dhacayaa ka labaad oo markaa ah musababka ayuu markaa u dhacaya markaa sababtii loogu kadsoomi lahaana ha la imanoo ha u hanqaltaaginoo waxooda ha milicsanin oo dan ha ka gelin waayo mataacun qaliilun uma ma'waahum jahannam waa raaxa yar waa iska bidhbidh yar waa sahay yar oo ay ka dambayso naari ka dambayso suma ma'waahum jahannam intaa dabadeed oo raaxadaa yar dabadeedna yacnii hoygoodu waa jahannamo weeye gogol iyo firaashna waxaa u xumaatay jahannama u xumaatay ya markaa dee birbidhkaa yare halaagu ka dambeeyo wax lagu kadsoomo maaha aha yaa iminka sakaare haddii laac yar loo dhigo dabinna loo xidho oo saaci yaraa markay markaa caleentii yare loo daadiyey ay saa u daaqdee ay markaysaa u gurato wakhtiyada jiilaalka dabeedna markay isidhaado hore u yaro soco markaysa markaa dabinkii la boodo ee laaca aragtee laagga ma og tahay yacnii halaag baa ka dambeeya yacni waxaan yare loo dhigaayo in lagu anfaco loogama dan lahaa waxaa looga dan leeyahay halaagga markaa ka dambeeyaa looga dan leeyahay markaa dee raaxada adduunyadaee gaalada la siinayo cadaabku ka dambeeyaa kama duwanaa saacaa yar iyo caleyntaa yar ee loo daadiyey sakaarada loo daadiyey laakiin dabinku ka dambeeye ee marka dambe marka ay noqonayso halkaas inay ku halaagsamayso waaba kaga daran tahayba wa bisa almihaad gogoltaasaa u xumaata intaa dabadeed buu ilaahay inoo sheegay kuwa mutaqiinta ah iyo waxa ay iyagu leeyihiin baa laynoo sheegay aakhiro ay helayaan laakiin aladiina itaqow rabbahum lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha nusulan min cindi illaah kuwa rabbi ka baqay oo iska ilaaliyey mukhaalafadiisa iyo cisyaankiisa iyaga waxaa u sugnaaday jannaat baa u sugnaaday wa jannaat cadiima cadiimaho waaweyn yaa oo waxa weeye baaxaddeeda iyo nicmadeeda mid waliba ay badantay tankiirka la nakiraynayo waxaa laga qaadanayaa tacdiim iyo tagsiir baa laga qaadanaya lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar waxaa jannaadka yacni ku sugan durduraa ku sugan sabaynayo soconaya durdurahaasi waa durduro kala duwan haalibka qur'aanka anhaartaasi nooca ay yihiin iyo asnaaftay u qaybsamaan laynooguma sheegin laakiin hal mawdic baa anhaarta qaarkood laynoo sheegay noocyada ay yihiin mahalu ljannati alatii wucida almuttaquuna fiiha anhaaru min maa'in hayri aasinin wa anhaaru min labanin lam yataghayar طacmuhu wa anhaaru min khamrin ladatin lilshaaribiin wa anhaaru min casalin musafaa waxaa la sheegay afar nooc oo anhaarta ka mida laguma soo koobin anhaartu inay intaa keliya tahay waxaa laynoo sheegay fiiha anhaarun anhaar noocaa iyo noocaa iyo noocaasaa ku sugan baa layidhi qaar waa biyo yacni marka waxaweye macaan aan isbeddelayn qaar waa caano aan markaa dhadhankoodu isbeddelayn qaar waa khamri aan waxa weeye markaa wax dhiba lahayn qaar waxa weeye waa malab aan isaguna yacni wax markaa saafiyo oo markaa la saafi yeelay fiiha anhaaru min maa'in hayri aasin biyaha markaa macaane adduunyadu hadday meel ku sugnaadaan way isbeddeli jireenoo xayaabay yeelan jireen ya yacni isbeddel baa ku iman jiray laakiin biyaha markaa jannadu isma beddelayaan yacni waxaa ku sugan caano aan isbeddelayn caanaha adduunyadu waxay ahaayeen qaar isbeddela oo waxa weeye may noqda yacni waxa weeye dhanaana yacni kala baxa ama fadhiista ama garorh noqda ama karuur noocyada kala duwane ay qaybsamaan yani isbedellay yeeshaan laakiin caanaha jannadu isma bedelayaan anhaartaasi lam yataghayar طacmuh yaa wax isbedela innaba male khamrigu waa macaan yahay wax darar iyo dhibaato a ah male madax wareer male calool xanuun male qarmuun male waa mid wanaagsan oo wada manfaca kii adduunyadu wuxuu ahaa mid dararkiis iyo dhibaatadiisu ka badantay manfacadiis yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima laakiin ka aakhiro khamriga jannadu innaba wax darara male wax dhibaato ah male waa manfaco maxdi ah waa raaxo iyo ladda maxdi ah innaba wax dhiba male noocyada caynkaasaa laynoo sheegay anhaarta ah waxaa laga yaabaa noocyo kaloo anhaarina inay ku jiraan baa laga yaabaa anhaartaasi ma aha qaar markaa dhulka jeexaya ma aha anhaaruha min hayri ukhdudin jarad subxaana mumsikiha min alfayadaani waa ka ibnualqayim odhanayo nuuniyadiis yacnii durdurada jannadu iyadoo dhulka aynay jeexinoo qodin yaa sida marka waxa weeye togaggu markaa dhulka u qodaane u jeexaan ama webiyadu iyagoo sidaasoo kale aan u jeexin ayay haddana sabaynayaan maaha markaysaga qaar wax qarqinaya waxay u soconayaan calaa xasabi yacni marka intay doonayaan baa u soconaysa meeshay doonaan bay la korayaan hadday doonaan fooqyaday la korayaan u raacayaan hadday doonaan hoos bay ula soo degayaan yacni meeshay doonaan bay ula soconaya qadarkay doonaan baa u soconaya in aynay doonin oo dhib ku ah uma soconayso anhaaruhaa min hayri ukhduudin jarad asar baasaa lagu soo wariyey subxaana mumsikiha min alfayadaani waxaa xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer ilaaha ka haya inay soo burqadaan oo soo fatahaan khaalidiina fiiha jannaadkaa way ku waarayaan abad alaabaad waana mid loo diyaariyo marti soora nusulka waxaa layahay wax martida loo diyaariya ayaa la yidhaahdaa nusulan min cindi illaah xagga allah baanu martisoorka iyo diyaarintaasi ay ka ahaatay markii laynoo soo sheegay gaalada iyo waxa ay markaa la kulmi doonaan waxay adduunyada ku sugan yihin iyo waxay la kulmi doonaan iyo muttaqiinta iyo waxay aakhiro heli doonaan waxaa loo dhexaysiiyey laakiin laakiin waa xarfu istidraak waxay dhacdaa laba shay oo isku lida ayay dhacdaa shay la ismoodsiin karo ayaana markaa waxa weeye lagu istidraakaa lagaga daba tagaa si aan laysu moodsiin shay ay dhici karto dadka qaar inay ismoodsiiyaan waayo markuu allah yidhi laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliilun uma ma'waahum jahannam waxaa la ismoodsiin karaa wax allo waxaa adduunyada markaa ku sugan mataac qaliila markaa inuu yahay oo qiimo aanu lahayn markaasaa laynoo tilmaamayaa haddii waxa weeye markay gaalada markaa xaggooda ay ku saabsan tahay oo gaaladii ay haysato ayay mataac qaliila noqonaysa laakiin marka mu'miniintu ay markaa helaan tijaarada iyo maalka iyo kasabka yacni xalaasha ah oo ay u adeegsadaan daacada dee adduunyadii la dhaleecaynaya kama mid noqonayso addunyaa malcuunatu malcuunu maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalaah adduunyada la dhaleecaynaayo soo geli mayso iyadoo waxay noqonaysaa mataacun balaaq yacni waxa weeye waa raaxo iyo balaaq lagu gaadhaayo sahay ah yacni aakhireen loo adeegsanaayo yacni ta noocaasa wey marka yacni in markaa mu'miniintii ama ahluliimaankii ama muttaqiintii kasab xalaala ay raadsadaan oo doontaan shay la dhaleecaynaya ma ah yaa nicma almaalu saalix lilcabdi asaalix ama lilrajuli asaalix waxaa wanaagsanaaday maalka wanaagsan ee xalaasha ah ee nin saalixoo wanaagsanna u sugnaaday wuxuu u adeegsanayaa khayrka ayuu adeegsanayaa khayrka ayuu u adeegsanayaa maa axsana addiina waaddunya ida ijtamaca yacnii adduunyada iyo diintu haddii ay kulmaan dee way fiican tahay marka shay madmuuma ma aha kasabka xalaasha ah marka kasabkii layska daayo marka waxa ma aha kaana zakariya najaara kaana daawuud ya'kulu min camali yadi nebi daawuud wuxuu ahaa calayhi salaam mid marka yacnii waxa uu shaqaysto ee xalaasha ah mid cuna ayuu ahaa kasabka gacantiisa ayuu cuni jiray ya kaana zakariya najaara nebi zakariya wuxuu ahaa najaar ayuu ahaa marka waxa weeye qofku markaa inuu shaqaysto oo kasa marka waxa raadsado xalaala oo la yimaado oo naftiisa iyo cidda marka uu ka mas-uulka yahayba ku anfaco yacni markaa aakhirana ugu dhowaado maalkaas waa shay fiican maaha shay la dhaleecaynayo ma aha sidaas aawadeed baa istidraagga loo keenay laakiin aladiina ittaqow rabbahum laakiintu markaa sidaas ayay markaa yacni loo keenay waxaanay dhacdaa laba shay oo isku liddi ah dhexdooday dhacdaa allah waxau yidhi laa yagurannaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad wanazla lama qaala almuslimuuna acdaau allahi fima nara min alkhayr sheikhu waxau yihi raximah llah siyuuti raximah llahu waxau yidhi wanazla lama qaala almuslimuuna waxaa soo degay markii muslimiintu ay yidhaahdeen acdaau llahi fima nara min alkhayr cadowiyadii ilaahay gaalada ahaa waxay ku sugan yihiin waxaanu aragno oo min alkhayri khayr ah khayrka waxaa loo jeedaa khayr adduunyo oo maal ah iyo nicmo ah iyo ladnaan ah ya waa khayr dunya wa naxnu fi ljahdi annaguna dhibaataanu ku sugannaha mashaqo yacni faqri iyo maal yari hayn yari yacni markaa haynta iyo maalku markaa nagu yar tahay yacni dhibaatooyin kale ay jiraan waxaa soo degay laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad laa yagurannaka yayna ku dagin oo ku dagin oo ku dagin taqallubu aladiina kuwii gedgadoonkoodu kafaruu gaaloobay kuwii gaaloobay tasarufahum tasarufka ay ku tasarufayaan oo ku gedgadoomayaan fi lbilaadi beledada maxay ugu gedgadoomayaan biltijaarati waalkasbi tijaaro baayac mushtar iyo kasab ay shaqaystaan mataacun qaliil ay huwa markaa waxa ay yani markaa helayaan waa raaxo yar ama taqallubkoodu ama natiijada taqallubka ka dhalanaysa oo maalka ahi huwa taqallubkoodu mataacun waa raaxo qaliilun yar yatamatacuuna bihi yasiiran fi dunya wayafnaa yatamatacuuna bihi yasiiran waxay ku raaxaysanayaan oo ku danaysanayaan bihi mataaca yasiiran muddo yar ama wakhti yar noloshaa dunyadaba iska yar fidunya adduunyada gudaheeda wayafnaa waana baaba'aya waa dhammaanaya faniya yafnaa fanaa'an waa baaba'a weeye waa did uma ma'waahum intaa dabadeed hoygoodu jahannamu waa jahannama wa bi'sa almihaad gogol bay u xumaatay alfiraashu firaash bay u xumaatay hiya ta dhaleecaynta lagu gaar yeelay waxa weeye waa jahannamo weeye laakiin aladiina itaqow rabbahum lahum jannaatun tajri min taxtiha alanhaar laakin aladiina itaqow ha yeeshe kuwii ka baqay rabbahum rabbigood ka baqay taqwada marka lagu fasiraayo baqdinta waa tafsiir bilaazim yani tafsiirku wuxuu u qaybsamaa dhowr nooc waxaa jira tafsiir bilmutaabiq iyo tafsiir bilmithaal iyo tafsiir billaazim tafsiir bilmutaabiq waxa weeye waa ereyga macnihiisoo dhammaystira in la sheego oo yacni markaa erey waa isla eg yihiin in lagu fasiro tamaaman ayna dheeraad kale lahayn tafsiir bilmithaal waa noocii tadamunka ahaa juz macnihii ka mida in la sheego weeye waa tusaalayn in wax lagu fasiro oo lafdiga caamkaa waxa soo gudagelaya wax ka mida la sheego aan se looga jeedin in lagu koobaayo o lagu gaar yeelaayo qaalibka tafaasiirta salafka wuxuu u badan yahay nooca la yidhaahdo altafsiiru bilmisaal ayuu u badan yahay wa dikru bacdi maa yadkhulu fi lafdi alcaami yacni wax soo gudagelaya lafdiga caamkaa ah, wax ka mid ah in la sheego la misaaliyo weeye iyadaan looga dal lahay in lagu koobaayo marka tafsiir bilaazim macnaha ka laazimaya ka dhalanaya in lagu fasiro ittaqow marka la fasiraayo bilmutaabiq waxaa noqonaysa waa kuwa iska ilaaliyey yacni cisyaanka iyo mukhaalafada bay iska ilaaliyeen oo iskaataqwa min alwiqaaya waxay cadaab ku mudanayeen bay iska ilaaliyeen ilaah inay caasiyaan bay iska ilaaliyeen ya attaqwa min alwiqaaya tafsiir bilaazim laakiin marka la tilmaamayo ittaqow waxaa lagu fasiraa khaafu yacni ka baqay laakiin aladiina taqow rabbahum ha yeeshee kuwii ka baqay rabbigood ama iska ilaaliyey rabbigood inay markaa caasiyaan oo khilaafaan oo rabbi wuxuu ku cadaabaayo iska dhowro iska ilaaliyey lahum jannaat waxaa u sugnaatay jannooyin baa u sugnaatay jannaadkaasoo tajrii ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru durduradu ay yaacayaan khaalidiina fiiha ay muqadiriina alkhuluuda fiiha waxay jannaadkaasi u sugnaadeen xaal marka waxa weeye ay suganayaan waaritaanka jannaadka ay ku waarayaan oo ay niyaysan yihiin oo qadaranayaan bimacnaa ku tala gashan yihiin inay markaa ku waaraan muntadiriin ay culamada qaarkood ka cabbireen xaal ay suganayaan waaritaanka ay suganayaan fiiha nusulan khaalidiina fiiha fiiha waxay ku tacalluqdaa khaalidiina jannaadka gudahooda xaalay ku waarayaan bimacnaa suganayaan inay ku waaraan nusulan xaal jannaadkaasi ay yihiin nusulan martisoor ay yihiin waxa bannaan wejiga khaalidiina waxay noqonaysaa jannaadka in laga xaaleeyo istiqraarkaana caamilku noqonayaa mustaqirun lahum jannaatun bay ka dhigantay hmm. nusulanna waxaa laga xaalaynaya jannaadka laftiisaa laga xaalaynaya jannaadka laftiisa laga xaalaynaya calaa qawlin culamada qaarkood oo markaysaa ficil u qadarayna waa jiraan jacalaha allaahu nuzulan ilaahay nuzul buu jannaadka ka yeelay iyo martisoor martisoor buu ka dhigay nusulan xaalay tahay mid jannaadkaasi loo diyaariyey ay mucaddatan mid loo diyaariyey muhaya'atan loo diyaariyey yacni markaa muttaqiinta loo diyaariyey huwa nusulku maa yucaddu lidayf waxaa martida loo diyaariyaa la yidhaahdaa addayf yacni markaa midhka iyo jamaca mid walba dayf baa la yidhaahdaa jamacii hum dayfun waa la odhan karaa ya fardigiina dayfun waa la odhan karaa labada mid walba oo jamaca iyo markaysagaa fardiga mid walba dayf waa la yidhaahdaa haddana waa dhacdaa in lasii jamciyana waa dhacdaa waayahay marka wixii martida loo diyaariyo ayaa waxaa la yidhaha nusul wa nasbuhu nasbada la nasbiyeyna ee la kordhigay nusulan cala alxaali xaal baa lagu nasbiyey min jannaatun jannaati laga xaalaynaayo min jannaatun markaynu leenahay waa cala alxikaayo xarakatulxikaaya waa dee waa binaa ya hadduu shaygu maxki yahay xarakadiisii lagu xikaayoonayo sidiisaa lagu bineeyaa laakiin cala alcraabi haddaad ku socoto cala alxikaayati aanad ku socon min jannaatin baad odhanaysaa laakiin waxaa fiican cala alxikaayati inaad ka dhigto siday markaa naska ugu timi aad u xikaayato xarakada xikaayaduna waa waxay noqonaysaa binaa bay noqonaysaa in lagu bineeyey siday ahayd waalcaamilu fiiha waxaa ku camalfalayaana macna darfi wa macnaha darafka oo dee xaalkiiba wuxuu u baahan yahay saaxibulxaal iyo caamilulxaal ila xaalkii waa macmuul oo mansuub weeyaane maadaamuu mansuub yahay oo macmuul yahay waa in nasbadaa wax keensadaa jira marka caamilulxaal buu u baahan yahay xaalkii ku camalfalaya ama ficil ha noqdo ama wax shibhulficil ha noqdo ficil shabahaya ama wax raa'ixatulficli leh ha noqdo kuu doonaba ha noqdeen wuxuu kale u baahan yahay saaxibulxaal saaxibulxaalka waxaa la yidhahdaa mawdica laga xaalaynaayo mawdica laga xaalaynaayo ayaa la yidhahdaa kaasaa saaxibulxaal la yidhaahdaa yacni xaalkiina waa wasfun filmacnaa xagga macnuhu wasfi ka yahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi waa qaacidada carabiyadu tilmaamaysa xaalku wuxuu wasfi u yahay saaxibulxaalka ayuu sifo u yahay haddaad tidhahdo ja'a zaydun daaxikan yacni zayd baa yimi daaxikan xaalu qoslaayo ayuu yimi qosalka inuu qoslaya isagay sifo u tahay isaga ayay sifo u tahay caamilulxaalkoo imaatinka uu yimina qayd bay u tahoo sida uu ku yimi waxay ahayd ilaaba ilaa waxay ku qaydnayd kaana majii'uhu muqayadan bidaxik laa bilghadab ya daxik buu ku qaydnaaye cadho kuma qaydnayn waa yahay nuzulan min cindi illaah nuzulan martisoorkaasoo kaa'inan min cindi illaahi allah agtiisa ka ahaaday wamaa cinda allaahi ay waladii kii istaqara cinda allaahi maadu waa mawsuula weeye marka waxay noqonaysaa yacni ficil in la qadaro oo markaa istaqara la yidhaahdo waayo waa silatulmawsuul oo dee jumla loo baahan yahy wamaa cind allahi ay waladii kii istaqara cinda allahi allah agtiisa ku sugnaado min asawaabi ajarsiina iyo jannaad lagu ajarsiiye khayrun isagaa u khayr badan lilabraar abraarta uga khayr badan min mataaci dunya raaxada adduunyada jannada aakhira uga khayr badan oo tafdiilkaad sidiisa isaga dayso waayo dadka qaarkood baa moodaya mu'miniintu moodi maayaane dee mataaca adduunyadu inuu khayr yahay marka calaa haadaa in markaysagaa la yidhaahdo haddaa isleedihiin mataaca adduunyada khayr badan yani markaa khayr leh yani waxa markaa khayr badan yani markaa waxa allah agtiisa ahaado jannaadka ama la yidhaahdo yani ismu tafdiili hunaa laysa calaa baabihi oo khayryada markaysaga wax laysbarbar dhigo maaha adduunyada nicmadeeda iyo sawaabka aakhiriya jannadu wax laysbarbardhigo maahe waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo sawaabka aakhiree jannaadka ah waxa allah agtiisa ah ayaa khayr leh mataaca adduunyadu khayr ma laha marka la barbardhigo yacni waxa weeye la barbardhigo jannaadka la barbardhigo marka tafdiilka isaga daa oo dee dad badan baa moodaya mataaca adduunyadu in markaysaa wanaagsan yahay maadaama aakhira ay qeyb tahay laga yaaba adduunyada inay door bidaan hmm. allah waxauu yidhi وإن من ahli lkitaabi laman yu'minu billahi wma unzila ilaykum wma unzila ilayhim khashiciina lilahi la yashtaruuna biaayaati illahi hamanan qaliila waina min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mida mintu waa tabciidiya laman yu'minu mid rumaynaya bilaahi allah rumaynaya wamaa ay waladii kii rumaynaya unzila ilaykum idinka laydiin soo dejiyey rumaynaya waxyiga ladiin soo rogay ee qur'aan iyo sunnaba ah rumaynaya wamaa unzila ilayhim iyo kii yaga loo soo dejiyey rumaynaya oo kutubtii hore ah sida tawraad iyo injiil khaashiciina lilaah waxay allah rumaynayaan iyo waxyiga uu soo dejiyeyba khaashiciina xalay khushuucayaan oo isdullaynayaan lilaahi liajli illaah ilaahay dartii isu dullaynayaan waxay allaah iyo waxyigaba rumaynayaan laa yashtaruuna xaal aynay bedelanayn oo ayna iibsanayn biaayaati illaahi aayadaha ilaahay ayna ku doorsanayn oo ku bedelanayn amanan lacag lacagtaasoo qaliilan yar ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim ulaa'ika kuwaasi la soo sheegay ee sifaadkaa la soo sheegay ku sifaysani lahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajarkoodii wuxuu ugu sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday oo istiqraarka aad ku tacalluqsiiso ina allaha allah sariiculxisaabi waa kay xisaabtiisu degdega badan tahay aayaddan waxaa allah inoo sheegayaa mu'miniintii ahlu kitaabka ahaa ee soo islaamay iyo sifaadka wanaagsan ay leeyihiin iyo inay xaqii caddaynayaan oo aynay xaqii qarinayn oo sida yuhuuddu markaa ay xaqii u qariyeen oo adduunyo u dhaafsadeen iyo madaxnimo inaanay markaa dhaafsanin oo adduunyo ku beddelen inay ilaahay isu dullaynayaan oo allah u khushuucayaan inay allah rumeeyeen waxyiga allah soo dejiyena ay rumaynayaan oo kitaabka qur ee nebi maxamed lagu soo rogay iyo kutubihii horeba ay wada rumaynayaan kuwa caynkaasi waxay leeyihiin ajar bay leeyihiin lahum ajruhum cinda rabbihim yacni waxaa la sheegay ajarkoodii inay ajar leeyihiin rabbi agtiisana ku leeyihiin waa laba fadiilo lahum ajruhum waa fadiilo ajarkoodii iyo sawaabkoodii bay leeyihin cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin taasina waa jiwaar waa dhowaansho xagga allah ay u dhow yihiin rabbi bni lii cindaka baytan fi ljannati markay ku ducaysatay imra'atu fircawn aasiyatu bintu musaaxim waxay culammadu yidhahay ikhtaarat iljaara qabla addaari dhowaanshaha ilaahay bay marka hore dooratay guriga ka hor intayna odhan guri ii dhis maxay ka hormarisay rabbi bni lii cindaka beytan guriga waa dambeeyaa maxaa horeeya cindiyada horraysa ikhtaarat iljaara qabla daari waxaa la yidhaahdaa addiyaaru tagluu wa tarkhusu bijiiraaniha guryuhu marna waxay ku qaaligaroobaan marna ku jabaan derisyadooda oo dee waxa weeye deris wanaagsan hadday leeyihiin waa qaaligaroobayaan laakiin gurigu hadduu deris xun leeyahay wuu jabayaa hadduu markaa ku yaallo yacni markaa meel deris xun uu ku yaallo dee wuxuu noqonayaa mid markaa jab ayuu noqonaya waa qiimo dhacayo deris wanaagsan markuu leeyihi waa qaaligaroobay waa shay macruufoo dee la yaqaan ninbaa markaysagaa guri buu markaysagaa deganaan jiray waa qiso horeo qadiim ah guri buu lahaa nin wanaagsan oo dee saalixana markaysagaa deris buu lahaa duruuf baa ku timi danti waxay keensatay guriga inuu iibiyo markaasuu guriga intaa iga siista war intaa guriga ma jooge maxaanu kaaga siisanaa intaa wuxuu uhi intaa waxa jooga guriga ayaa jooga dariska markaysaga hebel dariska la yahayna iyaduna qiimaheedu intaasay noqonaysaa buui cadweyn dee intuu saaray ya marka gurigana waa kaa iibinaya darisnimada hebelna waa kaa iibinayaa buui haddama aragtaa mala adigu waa laga iibsaday adigu calaa kulli xaal markii dambe ninkii baa maqlay dabeedna markaasuu u keenay markaysaa lacagtii u keenay uu doonayey markaysaa u baahnaa dabeedna wuxu gurigaaga iska iibin iska hayso de ninkaasoo kale nin dariskiisa la iibiyo sooma darisnimadiis ya abyaad baaba lagu cabiri jiray guryahu dee inay qaaligaroobaan marna jabaan markaysagaa jiiraankooda wax ku saabsan wuxuu yidhi yaluumuunanii am bictu biruksi manzilii walam yaclamuu jaaran hunaaka yunaqisu faqultu lahum kufu lmalaama fainama bijiiraaniha taqlu diyaaru wa tarfusu yacni wuxuuhi waxay igu canaananayaan inaan ku iibiyey jabnaan gurigaygii inaan ku iibiyey igu canaananaya war maxaad intaa u siisay mana oga deris halkaasoo walam yaclamu jaaran hunaaka yunaqisu tanqiisku waxa weeye yacni nicmada markaysaga iyo ladnaanta guriga mid iga dhooqaynayo oo markaysaga markaa dhib igu ah oo nicmadii markaa waxa weeye i taya oo deris ahi inuu meeshaa ku sugan yahay ma ogaa markaasaan ku idhi markaa waxabay iga daaya canaanta waayo guryuhu waxay ku qaali garoobaan kuna jabaan dariskooday ku qaaligaroobaan marna ku jabaan allah waxau yidhi wa inna min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaaday laman yu'minu billaahi mid allah rumaynaaya ka cabdilaahi bni salaam waa sida cabdulaahi bnu salaam oo kale waa saxaabi ka mida saxaabadii nabiga sala allahu alayh wasalam waana saxaabigii markaa ahaan jiray culammada yuhuudda ka mid ahaan jiray dabeedna soo islaamay qisadiisa horeynuu sheegnay xadiiskii bukhaarigu waa kii tilmaamaayey inuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah nimanka yuhuuddu waa niman masabid badan markay islaamnimadeeda maqlaan aad bay ii caayayaan awalba naf ma lahayn sidan buu ahaa mid shariira buu ahaa mid caynkanuu ahaa yacni qurun iyo qashaabiir bay ka sheegayeen bal intayna islaamnimadayda maqal waxaad weydiisaa wax sidaan agtooda ku ahay maqaamka iyo derajada agtooda aan ku leeyahay bal su'aal rasuulki ilaahayow intayna islaamnimadayda maqal markaasaa nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nimanka yuhuudda wuxuu ku yidhi sidee buu dhexdiinna ku yahay cabdullaahi bnu salaam xadiisku bukhaarigu ku yaalla markaasay yidhahan huwa khayruna wa bnu khayrina waa kii noogu wanaagsanaa kii noogu khayrka badnaa dhalay waa sayidkayagii kii sayidkayagii dhalay markaasuba wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bal waxaa ka warrantaan hadduu islaamo markaase acaadahu allah ya ilaahay baa taa ka badbaadiya ama ilaahay ha ka badbaadiya cala sabiili ducaa haddii loo fasiro markaasuu cabdullahi ibnu salaam ku soo baxay markaasuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah mar alla markay maqleen bay isla majliskii iyagoo jooga bay waxay yidhaahdeen huwa sharunaa wabnu sharina waa ka noogu sharka badan yacnii kii noogu sharka badnaana u dhalay hmm. marka majliskii iyagoo jooga isla majliskii bay waxay yidhahdeen huwa sharunaa wabnu sharina nimanka yuhuudda ahaa xataa umay kaadin oo bal meel kale inay ka yidhaahdaan iyo wax la mid ah lamay sugin isla maqaamkiibay hadalkii hadal ku liddi'ah ka odhanaya wallahu almustacaan cabdullahi ibnu salaam laamku waa mukhafaf iska ilaali inaad tidhahdo cabdullahi ibnu salaam inaad tidhahdo heshadii ya waxallo waxaa salaam ku soo arooray magacu waa mukhafaf marka laga reebo shan sida kutubulmustalax muqararka ku ah shantaa waxaa ka mida waalidu cabdullahi ibnu salaam waa mukhafaf isagu wa asxaabihi iyo saaxiibadiisii kale marka iyaguna islaamay ahlu kitaabka ahaa wanajaashi iyo najaashi najaashi wuxuu ahaa boqorkii xabashida ayuu ahaa laqab baanu ahaa markaysaga mid kastoo xabashida boqor u noqda in waxaweeye lagu magacaabi jiray najaashi lagu magacaabi jiro o lagu laqabi jiray laakiin magaciisa waxaa laodhan jiray asxama laodhan jiray asxama bisaadi ayaa laodhan jiray asxamana waxay la mid tahay cadiyat ullah dee deeq ilaahay ama deeq oo kale de markaysa ayay la mid haakada waayahay wuu islaamay markaa najaashi islaamnimaanu ku dhintay islaamnimo ayaanu ku dhintay waxaa la soo wariyaa markii uu dhintay inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aan ku tukanno dabeedna markaysaa markaa qaarkood ay yidhaahdeen muslimiintii qaar ay yidhaahdeen yacni ma gaal baan ku tukannaa yacni markaa yacni saas ay yidhaahdeen ama munaafiqiinta qaarkood ay yidhaahdeen ma waxaanu ku tukannaa gaal cajami ah yacni markaa biciljin markaa dabeedna aayadda waa ku soo degtay bay culammada qaarkood yidhaahdeen oo aayaddan sababtaasaa u ahayd bay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi sababbaabay ka dhigeen sabab bay ka dhigeen calaa kulli xaal inuu najaashi islaamnimo ku dhintay shaki kuma jiro waxaana caddaynaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukaday waayo axaadiista sheegaysa nebigu inuu ku tukaday waa saxaax oo waxa weeye markaa isaga kutubtaa waa ku sugan tahay saxiixa iyo khayrkiiba waa ku timi salaatulghaa'ib buu nebigu ku tukaday waa shakhsiga keli ah ee la hayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaatulghaa'ib ku tukaday cid kaloo laga hayo inuu salaatulghaa'ib ku tukaday ma jirto saas aawadeed madaahibta qaarkood yidhaahdeen qofka markaa e, muslimka ah ee markaa beled kale ku dhintaa salaatulghaayib waa lagu tukan karaa iyagaan kala farqin in lagu tukaday iyo inaan lagu tukan culamada qaarkoodna waa qaydeen oo waxay yidhaahdeen hadduu markaysagaa beled markaa la filayo inaan cidi ku tukan hadduu markaa ku dhintay waa lagu tukanayaa amaba la ogaado inaan lagu tukan laakiin markaa haddii lagu tukaday markaa ghaa'ib laguma tukanayo culamada qaarkoodna ay saa yidhahdeen shaaficiyadu waxay qaateen in cala itlaaq qof kasta oo yacni markaa janaasadiisii qofku aanu joogin yacni qabrigiisuna ka durugsan yahay inuu salaatulghaa'ib lagu tukan karo saasay markaysaga ka qaateen laakiin maadaama tarkigu uu ahaa ka badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ku tukan madaahibta qaarkood waxay yidhahdeen tarkigiina la dayici maayo tana la dayici maayo tarkiga raatibtee joogtada ana ee xaaladdani khilaaftayna lagama tegayo laakiin maxaa lagu xambaarayaa waxaa la odhanayaa markaysaga markaa ciddii xaaladdiisu xaaladda najaashi oo kale la mid tahay oo beled gaalaha ku dhintay ama markaysaga la filayo inaan cidi ku tukan amaba la ogaado inaan lagu tukan amaba loo malaynaayo inaan cidi ku tukan waa lagu tukanayaa salaatulghaa'ib laakiin haddii kale maya iyadoo lagu camalfalaayo yacni markaa tegitaanka nebigu ka tegey dadkii muslimiinta ee dhimanayey ee aanu markaysa markaa la joogin ama aanu ku tukan salaatulghaa'ib aanu ku tukanin markii dambe waa dhacday markaysa markaa madiine oo kale qof dumaroo masjidka xaali jirtay ayaa dhimatay goor habeena saxaabadii waxba nebiga may soo ogeysiin maadaama habeennimo go'day habeennimadii bay duugeen oo aaseen iyagaa ku tukaday nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii dumar ahayd waayey waa qof dumaroo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam xaali jirtay markii dambe weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeedna waxay dhahen way dhimatay afalaa aadantumuunii ma isu ogaysiisaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaheen goor habeennimaa ah bay dhimatayoo waxaanu isni waxbaha dhibina markaasuu yidhi igeeye qabrigeedii xabaashii qofkaa dumarah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la tusay xabaashii markii la tusay yacni iyadoo xabaalan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatuljanaasadii ku tukaday taana waxaa laga qaadanayaa qofka waxaweeye markaa dhintay ee la xabaalay walow habe lagu tukado salaatuljanaase e yacni markaa inta ay dhowdahay wakhtigii la aasay ay dhowdahay ee qariib tahay in markaa dib iyo inta xabaashii loo tago laga tukan karo ayaa laga qaataa taasina daliil u tahay allah waxa uu yidhi wa inna min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaaday laman yu'minu mid rumaynaya aad baa loo adkeeyey mar waxaa la geliyey inna ayaa la geliyey oo tawkiid faa'iidaynaysa mar labaadka markaa waxaan yacni mubtadihii baa la geliyey yacni markaa laam la geliyey iyaduna tawkiid kalay faa'iidaynaysa wa inna min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mid a ahlu kitaabka yahuudiya nasaaradaa la yidhaahdaa laman yu'minu mid rumaynaya billaahi allah rumaynaaya ka cabdilaahi bni salaam wa asxaabihi iyo saxaabtiisii waxaa loo jeedaa yacni dadkii kale yacni markaa islaamay ee iyaguna ahaa yacni ahlu kitaabka ahaa ama yuhuudda ahaa waalnajaashi iyo najaashi wamaa unzila ilaykum yacni markaa kii laidinku soo dejiyena rumaynaya ay ilqur'aani qur'aanka rumaynaya markadaas sunnaduna waa la oo munazal eh waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wamaa unzila ilayhim iyo kii yaga loo soo dejiyey rumaynaya ay tawraati walinjiil tawraat iyo injiilna rumaynaya waxay rumaynayaan khaashiciina xaalay khushuucayaan oo isdullaynayaan ama isdhuldhigayaan mutawaadiciina ama mutadalliliina xaalay isdullaynayaan xaalu min damiiri yu'minu wuxuu xaal ka yahay laman yu'minu huwa huwadaasi wuxuu noqonayaa damiirkii caa'idkaha buu noqonaya waana faacilkii yu'minu weeye marka manka ayuu u noqonaya manka mawsuulkaa buu u noqonaya marka damiirka huwa oo markaa yu'minu damiirkiisa ah min damiiri yuminu yu'minu damiirkeeda jumlada yu'minu waxay noqonaysaa mudaaf ilayhi maxalu jar bay taallaa marka waxa weeye damiirkuna waa u idaafaysan yaho waa mudaaf xaalun min damiiri yuminu wuxuu xaal ka yahay khaashiciina min damiiri yuminu damiirka yuminu waa damiirka ku qarsoonee huwa ah muraacan fiihi macnaa man xaal la raacayo la ilaalinaayo fiihi xaalka gudihiisa macnaa man macnaha man markaysaa la raacayo la ilaalinayo oo erayga man xagga lafdiga markaad ka eegto waa mufrad xagga macnaha markaad ka eegtana dee cumuum buu faa'iideynaya waa ku kasta dee sidaasa kii caynkaasa waa soo gelaya laman yu'minu kii rumaynaya kii rumaynaya mid mucayana ma aha waa mid kastoo sifadaas ku rubooba ya marka waxa weeye macnaha markaad ka eegto cumuum buu faa'iideynaya ilaa adawaadka mawsuulaadku waxay faa'iideeyaan yacni ghaaliban cumuum bay faa'iideeyaan haaliban waxaynu leenahay mar baa loo jeedaa mid mucayana markaana qariinada lagu garanaya qaala aladii aamana looma jeedo mid kastoo rumeeyaa yidhi mid mucayana markaa looga jeediy laakiin sidaasi haalibka ma aha laakiin haalibku muxuu yahay inay mawsuulaadku cumuum faa'iideeyeen baa haalibku yahay siyaquhu kullun aw iljamiicu waqad tala ladillati lfuruucu markuu tirinaayo marka adawaadka cumuumka muxuu ugu hormariyey beydka ugu horreeya wuxuu yidhi markaysa markaa siyaquhu kullun siiqa cumuumku waa kulli iyo jamiic kulli waa umulbaabkii wey siiquhu kullun aw iljamiicu waqad talalla dillati alfuruuc alladii iyo allatiina faracyadaa raacaya sida alladiina iyo alla iyo allaati iyo allataan iyo alladaan iyo kuwaasuu furuucdana uga jeeda haakada marka dee yacni mawsuulaadku waxay faa'iidaynayaan cumuum bay faa'idaynayaan marka laba dee ictibaar bay leedaho biictibaari ilmacnaa waa jamac biictibaari lafdina waa mufrad marka marba mid baa la ilaaliyaa la raacaa oo mar waxa weeyaan wuxuu noqonayaa in lafdigii la eegaayo marna waxaa markaa noqotaa in macnaha markaysaga la eegayo marka muraacan fiihi khaashican lama odhan khaashican haddii la odhan lahaa yani lafdiga in la raacay bay noqonaysaa muraacan fiihi lafduhu baa la odhan lahaa marka haddii low qiila kada lama odhanayo laakiin khaashiciina maadaama la yidhi oo la jamciyey waxay noqonaysaa macnihii markaysa markaysaa markaa la raacoo la ilaaliyo ay mutawaadiciina lilaahi ilaahay qaar isu dhulligaya xaalay ahaadeen oo isu dullaynayeen lilaahi culamada qaar waxay ku tacalluqsiiyeen khaashiciina culamada qaarna waxay ku tacalluqsiiyeen laa yashtaruuna laakiin labada weji waxa fiican wejigan hore oo cala nasaqi inay ku socoto oo taqdiim iyo ta'khiira inay ahayn oo waxa ka dambeeya waxa ka horreeya kuma camal falo khaashiciina lilaahi waxay markaa allah rumaynayaan khaashiciina xalay khushuucayaan lilaahi ilaahay dartii u khushuucayaan oo isu dullaynayaan ama isu dhuldhigayaan man tawaadaca lilaahi rafacahu allah kii ilaahay dartii isu dhuldhiga ya ilaahay baa kor u qaada laa yashtaruuna biaayaati illah waa labaad waxay allah rumaynayaan laa yashtaruuna xaala inay iibsanayn ama bedelanayn biaayaati illaahi aayaadka ilaahay aynay ku bedelanayn ma ku iibsanayn ama ku doorsanayn allatii aayaadkaasoo cindahum iyaga agtooda ku sugan istaqarrat cindahum fi tawraati towraat gudaheeda ku sugan iyo walinjiil injiil gudaheeda ku sugan oo min nacti nabiy sala allahu alayh wasalam sifada nebiga calayhi salaatu wasalaam ahaatay mintu wa bayaaniye sala allahu alayh wasalam amanan lacagka eh, xaalayna ku iibsan laa yashtaruuna biaayaati illaahi xaalayna ku iibsan samanan lacag lacagtaasoo qaliilan yar oo min addunyaa adduunye ah oo say ugu iibsanayaan suuradeedu waa maxay bian yaktumuuha ba'du waa ba'u taswiir shayga la soo sheegay suuradiisay ku caddaynaysaa waxay ugu iibsan lahaayeen bian yaktumuuha inay qariyaan aayaadkaa sifada nebiga ku saabsan khawfan cala ariyaasati baqasho ay madaxnimada u baqayaan daraaddeed oo si madaxnimada aynay u waayin iyo maalkaba ayay qarin lahaayeen hadday ku doorsanayaan laakiin may qarine way caddeeyeen ka ficli kayrihim min alyahuud siday sameeyeen markaysaga kayrkooda yahuudi ay sameeyeen oo aayaadkii ay qariyeen sifaadka nebiga ku saabsan sifada nebiga ku saabsanayd si ay madaxnimada iyo maalkaba u ilaashadaan ulaa'ika lahum ajruhum kuwaasi iyagu u sugnaaday ajarkoodu sawaabu acmaalihim ajarkii camalladooda iyo sawaabkii camalladooda u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday yu'townahu maratayni kama fi lqasas waxaa la siinayaa laba goor baa la siinayaa laba mar isagoo labanlaaban baa la siinayaa sida suuratulqasas ku sugan ina allaha sariicu lxisaab allah waa ka xisaabtiisu degdega badan tahay yuxaasibu alkhalqa fii qadri nisfi nahaarin min ayaami dunya yuxaasibu alkhalqa khalqiga waa xisaabaya fii qadri nisfi nahaarin maalin nuskeed wax ka mida ayuu ku xisaabaya min ayaami dunya ayaamaha adduunyada markaysa waxaa ka mid a ahlu kitaabka soo islaamaa in laba ajar ay helayaan ilaahayna waa ku sheegay qur'aanka oo suuratulqasas waa lagu sheegay sida uu tilmaamay allah waxauu yidhi markuu soo sheegay ahlu kitaabka aladiina aataynaahum alkitaaba min qablihi hum bihi yu'minuun ilaa uu allah yidhi ulaa'ika yu'towna ajrahum maratayni bima sabaruu kuwa ajarkooda laba mar baa la siinayaa sabirkooda daraaddii ay sabreen nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiista sixaaxa waa ku sheegay ee saxiixaynka ku yimi bukhaari iyo muslim salaasatun yu'towna ajrahum maratayn saddex ajarkoodaa la siinayaa laba goor la siinaya ajarkooda waxaana ka mid ahaa rajulu min ahli lkitaabi aamana binabiyihi uma adraka anabiya sala allahu aleyh wasalama fa aamana bihi waatabacahu wasadaqahu falahu ajraan saddexda mid walba ajarkiisa labada goor la siinayo waxaa ka mida nin ahlu kitaabkii ka mida ama yuhuudi ama nasraani ah oo nebigiisii rumeeyey dabeedna nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam bicsadiisii soo gaadhay oo risaaladii nebi maxamedna ogaaday oo ay soo gaadhay oo dabeedna rumeeyoo raacay wuxuu yeelanayaa laba ajar buu yeelanayaa laba ajar ayuu markaa yeelanayaa marka dadka ahlu kitaabka intay soo islaamaan waa yarayd khaasatan qolada yuhuudda aad iyo aad bay u yarayd intay soo islaamaan qolada kiristaanka ka badnaa islaamkay soo islaamaan laakiin yuhuuddu cinaadkooda iyo madaxadaygooda ayaa badnaa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii toban yuhuudda ka mida ah ay rumayn lahaayeen yuhuudi intay laegtay dhammaantood waa ay wada rumayn lahaayeen tobankaana waxaa loo jeedaa tobanka muqadamka u ahee hoggaaminaya ee ay ku daba faylaan yacni ayaa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa aayadda waxaa lagu khatimay ina allaha sariicu lxisaab allah waa ka xisaabtiisu degdega badan tahay xisaabtiisu waa degdeg badan tahay laba macnaa loo fasiraa mar waxaa loo fasiraa in la yidhaahdo xisaabtiisu waa degdeg badan taho oo bimacnaa dadku xisaabtii degdeg bay u gaadhayaan waayo waa mustaqbala way soo socotaa wa kullu maa huwa aatin fahuwa qariib wax kastoo imanayaana waa dhowdahay marka saas aawoodee xisaabtii waa soo degdegaysaa waa soo dhowdahay sidaa waa loo fasiray wejigaa culamada qaar baa sheega mawaadicda qaarkood oo ay ku soo aroortay sariiculxisaab ku fasira wejiga kale ka fiicani waxa weeyaan in la yidhahdo si deg degu ilaahay khalaa'iqda u xisaaba maalinta qiyaame oo wakhti yar buu ku xisaabaa taas baa marka ay culammadu u badiyaan waana sida mufasirku ku fasiray yuxaasibu alkhalqa fii qadri nisfi nahaarin min ayaami addunya yacni maalin maalmihii adduunyada ka mid ah nuskeed wax la qadara ayaa lagu xisaabay ilaahay ku xisaabayaa khalaa'iqdoo dhan waxay ka qaataan aahaar baa sidaa ku soo aroortay oo aayaddan bay ku fasiraan lfurqaan ku timi asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiila waaxsanu maqiilan waxay ka qaateen yacni culammadu in wakhtiga qayluulada ay ahlujannuhu jannada ku dhammaanayaan yacni marka ahlujannuhu wakhtiga qayluulada gadiidkii inay ku dhammaanayaan markaysa markaa jannada oo ay wada gelayaan yacni saas yadaa bay markaa ka qaateen sheekh culammadii hore ka mida la weydiiyo waxaa leeyay sidee baa khalqigoo dhan ilaahay u xisaabayaa mar qura markaasaa wuxuu yidhi ou ku jawaabay siduu mar keliyaba u wada arsaaqayo markay adduunyada hadda joogaan siduu mar keliyaba u wada arsaaqayo oo qaarkood inuu arsaaqaa aynay ka mashquulinayn kuwa kale inuu arsaaqo ayuu kulligoodba mar keliya wada xisaabayaa oo xisaabta qaarkood uu xisaabaya kuwa kale ayna ka mashquulinayn allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow isbiruu sabra wasaabiruu la sabirtama yacni gaalada oo bimacnaa ka sabir badiya sabirka kaga qaalib noqdoo kaga gacan sarreeya la sabirtama wa raabituu yacni nafihiinna daacada u xidha ama nafihiinna faranta jihaadka ku xidho ku sugnaada faranta iyo jihaadka ama la yidhaahdo cibaadada iyo salaadda sugitaankeeda iyo taacaadka la imaatinka lala imanaayo nafihiinna markaa ku xidha oo ku sugnaada wattaquu allaah allah ka baqa lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan lacallakum culammadu laba tafsiir bay ku fasiraan oo waa in tarajigii loo fasiro haddii taraji loo fasirona waa la xaalaynayaa waxaa allah ka baqataan xaala kownikum raajiina an tuflixuu xaala rajaynaysaan inaad liibaantaan yacni allah ka baqa wejiga labaad waxay tahay in lahay waa tacliil waxaa looga jeedaa lacallakum tuflixuun likay tuflixuu si aa u liibaantaan akarka culammadu marka tacliilkay u badiyaan marka macnaha tacliilkaa fiican in tacliil loo fasiro ayaa fiican ilaahay mu'miniinta wuxuu ugu yeedhay magaca iimaanka dabeedna awaamir buu amray wuxuu amray sabirka iyo la sabirtanka iyo markaa taacada ama jihaadka in nafta lagu xidho iyo allah in laga baqo ashyaadani caam iyo khaas bay tahay oo oh, wattaqu allaah waa min baabi catfi alcaammi cala alkhaas shay guud baa lagu cadfayaa iyo macno guud baa lagu cadfayaa macno gaara sabirku waa shay taqwadii ka mida musaabaradu waa shay taqwadii ka mida muraabadadu waa shay taqwadii ka mida taqwaduna waa caamkii weeye marka waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas talu maxaa sabirka loo hormariyey sabirka waxaa loo hormariyey wax kastoo wanaagsan baaba sabir u baahan oo sabirku wuxuu u qaybsamaa alsabru cala ataacaat haddii sidaa macnaha loo fasiro macno caamaa buu noqonayaa taacaadka in lagu sabro masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo alaqdaaru almu'lima in lagu sabro ya masaa'ibta adduunyo in lagu sabro musiibada diinigaa lagama tilmaamaayo musiibada diiniga in laga baxaa la rabaa oo qofkii haddii musiibo diini ku dhacdo waa inuu toobad keenaa ka baxaa hadday tahay markaysa markaa yacni shubahaad iyo shaki iyo hadday tahay shahawaat mid walba waa inuu markaa ka baxaa wala tajcal musiibatana fii diinina laakiin maxaa loo jeedaa almasaa'ibu addunyawiya masaa'ibta adduunyada loo nisbeeyey waa cudurrada waa faqriga waa markaa yacni waa dhibaatooyinka waa markaysaga masaa'ib kale inay ku dhacaan qofkii yacni waxa weeye xanuuna haleelaan dhaawacyo haleelaan yacni cidi ka dhimato waxyaalaha dhibaatooyinka adduunyo iyadu waxay u baahan tahay masaa'ibtaas in lagu sabro ya macaasida iyo xumaanta iyo bidacana laga sabro kufrigii nifaaqii yani marka fisqigii bidacii kullu dalika macaasidu waa macno caamee waa in laga sabro oo layska ilaaliyo oo waxa weeye kufrigii iyo ilxaadkii iyo nifaaqii aan lala imana laga sabro macaasida markaa laga sabro kale ee markaysaga duuna daalika ah ila cisyaanu akbar waa kufriga iyo gaalnimada ya cisyaanun duuna cisyaanna waa macaasida ka sokaysa gaalnimada weeye marka wax allo wixii xumaana in la sameeyaa laga sabrayaa wax kastoo wanaagsan oo taaca ah in lala yimaadana waa lagu sabrayaa wax kastoo masaa'ib adduunye waa lagu sabrayaa sabirkaasi waxay keensanaysaa naftii in lagu xabiso oo jazac iyo argagax aan lala imanin oo aan markaysa markaa waxayani lala iman yani taxasur aan lala iman yani markaa waxaa afka iyo yani markaa yani qalbiga iyo marka waxaweye jidhka kaleba laga xabiso waxyaalaha mukhaalafaadka in lagu dhaco wakhtiga masaa'ibta qofku markaysaga inuu baroorto inuu maryaha jeexjeexo inuu isturtuuro inuu markaysa marka waxaan isgargaraaco inuu waxaweye waxyaalaha noocaase markaa tilmaamaya sabir waa inuu la iman marka jawaarixdiisii waa ka xabisayaa waxyaalaha inuu la yimaado afkiisiina markaysaga baroorta iyo waxa xun waa ka xabisaya waa ka ilaalinaya ya qalbigii waa ka ilaalinaya yani marka inuu ilaahay qadaagiisii iyo qadarkiisii inuu markaysa waxa naco oo waxaweye zayq ku dhaco uu iska ilaalinaya laakiin xasanka iyo murugada markaysaa qalbigu murugoonaayo musiibada ka murugoonaayo taasi sabirka diidi mayso ya indhuhu inay ooyaan wakhtiga musiibada ama geeridu timaado ama wax la mida laakiin qofkii aanu qaylqaylinayn oo hadlayn oo laakiin qalbigiina markaysaga murugoonaayo indhuhuna ay ilmadu markaysaga iska dareerayso laakiin aanu ficiladaa xun iyo baroorta iyo isgargaraaca iyo istunkaa iyo yani wakhtiga musiibada inuu xiirta iyo bari'a ah min asaaliqati walxaaliqati washaaqa yani kullu daalika aanu la iman yani waxba yeeli mayso xasankaa iyo murugadaa qalbiga iyo ilmada dareeraysa waxba yeeli mayso oo sabirkii ma diidayso waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weye waa dhacday inuu markaysaa waxa murugooday inankiisii ibraahim markuu dhintay waa murugooday ya ina alcayna la tadmac wa ina alqalba la yaxzan indhuhu way ilmeeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qalbiguna waa murugoodaa yacni mana odhanayno waxa rabbi ka raalli noqonaya ama rabbi raalli gelinaya mooye wax kale odhan mayno marka taasi calaa kulli xaal sabirkii ma diidayso yacni isbiruu yacni sabra sabirku aad buu markaa u fadli badan yahay acmaasha kale marka laynoo sheegaayo waxaa laynoo tilmaamaa inta la laban laabaayo laakiin sabirka allah wuxuu yidhi innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab kuwa sabraaya ajarkooda waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa xisaab la'aan xisaab la'aan bimacnaa qadarka loo labanlaabayaa xad mucayana laynooguma sheegin xad gaaroo laynoo sheegay ma jiro biqayri xisaabta waxaa laga qaadanayaa waa fara badan yahay mudaacafada laydin labanlaabaya wax xisaaba uma garanaysaan muraadku saasuu dhacay biqayri xisaab luqatu carab waxaa loogu isticmaalaa shayga aadka u fara badan saabiruu wa saabiruu iyaduna waxay ku dhacaysaa gaaladii way sabrayaan markay idinla dagaalamayaan idinla direerayaan idinkuna waa sabraysaan la sabirtamoo sabirka kaga qaalib noqda yaa oo sabirkiinu ha ka fara bato sabirkooda waa mufaacalo mufaacalatu min asabri waa mufaacalo sabir laga keeno markaa la sabirtama oo sabirka kaga reeyo kaga qaalib noqdo ka sabir badiya waraabidu nafyihiinna ku xidha farantiiyo jihaadka laba tafsiir baa lagu fasiray waraabitu in laga tilmaamaayo yacni jihaadka ku sugnaadoo faranta ku sugnaada ya oo nafta ku xabiso halkaa ku sugnaada waa jihaadkii oo la amraayo sidaana waxa weeye in badan oo salafka ka mida ayaa ku fasiray axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay ribaadka fadligiisu inuu weyn yahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiidka saxiixa ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayrun min addunya wamaa calayha maalin xidhitaanka qofku naftiisa jihaadka uu ku xidho oo ku sugnaado waxay ka khayr badan tahay adduunyadii waxa ku kor sugan ayay ka khayr badan tahay ribaadka waxaa kaloo lagu fasiray sida cabdulaahi ibnu cabbaas wakhayruhu laga soo wariyey in laga tilmaamayo taacada nafta ku xabiso salaadaha sugitaanka la sugaayo marka salaad la tukadaba salaada kale lagu sugaayo ya yacni weysada wakhtiyada makaarihda la weysaysanaayo taasaa laga tilmaamaya waa sida cabdulahi ibnu cabbaas wakhayruha ay ku fasireen waxay markaa yidhaahdeen waa naftii oo meesha cibaadada lagu xabisayo wuxuu soo wariyey muslim saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa ukhbirukum bima yamxu allaahu bihi alkhataaya wayarfacu bihi darajaat war maydinka warramaa wax ilaahay ku masaxaayo ku tirtiraayo dembiyada derajooyinkana ku korraysiinaayo isbaaqu alwuduu'i cala almakaarih wa kasratu alkhutaa ila almasaajid waintidaaru asalaati bacda asalaa fadalikum arribaat nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih bimacnaa waxa ilaahay dembiyadana ku tirtirayo derajaadkana ku kor yeelaya ku korraysiinayaa waa in weysada la dhammaystiro yacnii makaarih la kahanayo lagu dhammaystiro yacni iyadoo qabow jiro oo yacni markaa qabowgii yacni naftii ay ku adag tahay ay ku culus tahay haddana weysadii la kaamil yeelo la dhammaystiro ya iyo farabadnida tallaabada la badiyo masaajidda loo qaadayo loo tallaabsanayo iyo salaad marka laga baxaba salaada kale in lagu sugaayo min salaa ilaa salaa oo labada salaadood inta udhaxaysa yacni laysku sugayo marka salaad laga baxaba salaad kale lagu sugaayo casar baa laga baxay maqrib baa lagu sugaya maqrib baa laga baxay cishaa lagu sugaya wa intidaaru salaati bacda asala faalikum ribaa faalikum ribaad tiinnaasaa ribaad ah marka maadaama nebigu yidhi taasaa ribaad ah wa raabituu dee waxa weye ribaad waa masderkii raabitu weey yacni markaa raabata yuraabitu ribaatan faacala alficaal walmufaacala wa qaatala qitaalan wa muqaatalatan marka muraabata iyo ribaadkuba waa masderkii raabata weeye marka sidaas aawadeed baa loogu fasiray taasna loogu fasiray calaa kulli xaal labada macni mid waliba waxaa ka dhexeeya inay dee tahay jihaadkiina waa nooc daacadii ka mida salaadda salaadda lagu sugayana waa nooc daacaadkii ka mida waa naftii oo makaankii cibaadada lagu xabisaayo marka marna farantii baa lagu xabisayaa lagu sugnaanayaa marna masaajidii baa markaysa markaa lagu sugnaanayaa ama asbaabtii lagu tegi lahaa baa lala imanaya waa loo soconayaa waa loo soo weyse qaadanayaa waa loo soo soconayaa waa lagu sugnaanayaa wahaakada allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow isbiruu sabra isbiruu sabra cala ataacaati taacaadka ku sabra taacaadka lagu sabrayo waxaa soo gelaya waajibaadkii iyo sunnayaashii labadu waa soo gelayaan laakiin waajibaadka in lagu sabraa waa waajib amaa sunnayaasha in lagu sabraa waa sunne ama sunnayaasha in lagu sabraa waa sunne marka cala ataacaati waajibaadka iyo sunnayaasha waa soo gelayaan walmasaa'ib iyo masaa'ibta in lagu sabro masaa'ibta in lagu sabro waxaa loo jeeda almasaa'ib addunyawiya masaa'ibta adduunyo in lagu sabro dunuubtii waa masaa'ib laakiin waa musiiba diiniya fisqigii nifaaqii shakigii shirkigii yani waxaweye bidacii kullu dalika waa masaa'ib diiniya yada in laga baxaa waajib ah aan lagu sugnaan oo laga toobad keeno oo laga iqlaac lala yimaado laakiin masaa'ibta adduunyo ayaa lagu sabrayaa ee alaqdaaru almu'lima ah taasaa lagu sabraya masaa'ibta adduunya lagu sabrana dee waxaa laga helayaa sawaab iyo ajar baa laga helaya waana waajib in lagu sabro waa waajib in lagu sabraa waa waajib marka waa in loo adkaystaa dadka qaarkood markay musiibo adduunye ku timaaddo way diiqadoodaan cidhidhi bay dareemaan markaasaa laga yaabaaba inuu markaysa allakoodba noqdo oo diinkiiba ka ridoobo ka baxo taas looma baahna waa in lagu sabra lagu adkaystaa masaa'ibta adduunyo waxaana la eegaa cidda kaa musiibada daran haddii xanuun ku hayo qaar kaa xanuun daran baa jira haddaad laxaad la'dahay qaar hal laxaad aan la'ayne laba laxaad la' baa jira haddaad bukaan soco tahay qaar marka waxawayn aan kici karin baa jira aan fadhiisan karin ya yacni qaar xanuunno laga caal waayo qabaa jira qaar xanuuno markaysaga amraadulmowt maradulmowt xanuun la yidhaahdo xanuunkii geerida oo geeri suga un ah ayaa jira kansarraa jira yacni aydhisyaa jira nacuudu billahi min dalik kansaraa jira fashal baa jira yani ama markaysaga ku dhaca wadnaha ku dhaca keliyaha ku dhaca markaysa markaa beerka waxaa jira markaysa markaa faarijiyaa jira yani xanuuno badan oo khataraa jira marka saas aawadeed yani haddii xataa xanuun aad qabto waa inaad ogaataa qaar kaa darin ay jiraan ya unduruu ilaa man huwa asfala minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fadalika ajdaru an laa tasdaruu nicmat allahi calaykum waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa eegtaan cidda idinka liidata laba arrin baa kala duwan dhibaatada adduunyo wixii ku saabsan ama nicmada adduunyo wixii ku saabsan waxaa la eegaa adduunyaba haddii shaygu yahay cidda kaa liidataa la eegaa ya dhibaato haddaad qabto cidda kaa dhibaatada daran eeg cidda kaa dhibta badan cidda kaa daran cidda kaa liidata ciddaa eeg laakiin xagga diintoo kale waxaa la eegaa cidda kaa sidata si aad markaa u higsato si aad ula tartanto si aad uga daba tagto ya falyatanaafas ilmutanaafisuun waa wixii diin ku saabsan ha eeganka kaa liita ya ka habsaamay ha eegin ka liita ha eegin maasha allah khayr baad ku sugan tahay yani dad fara badan baad ka wanaagsan tahay aad ka cibaado badantahy aad ka daaco badantahy ha odhan kuwa kaa daacada badanee kaa cibaadada badanee kaa dadaalka badan ya yani kuwa eeg si aad u higsato waa wixii diin ku saabsan laakiin wixii adduunye ku saabsan maxaa la eegaa cidda kaa liidataa la eegaa unduruu ilaa man huwa asfala minkum cidda idinka hoosaysa eega waa wixii adduunye ku saabsan walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum cidda idinka sarraysa ha eegin fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allahi calaykum taasaa markaysagaa u mudan oo u xaq leh inaa markaa nicmada ilaahay idinku galladaystay inaydaan yasinoo xaqilin ilaa haddaad eegto cidda kaa sidata aad tirado hebel baa kaa xoolo badan hebel baa kaa carruur badan hebel baa kaa xoog badan hebel baa kaa caafimaad badan hebel baa markaysaga kaa awood badan ya yacni haddaad taa eegto waxaad soconaysaa adiga ilahay waxba kuma siin lamana rabo saa nicmada ilahay inaad qirto aad qirsanaataa la rabaa inaad ka shukri naqdaa la rabaa haddama arta marka wixii adduunyo ku saabsan waxaa la eegaa cidda kaa liidataa la eegaa taasaa keensanaysa nicmada ilahay inaad xaqirin laakiin wixii diin ku saabsan cidda kaa sidatee kaa dadaalka badan yani marka ee kaa horraysaa la eegaa si aad u higsato aad uga daba tagto aad ula tartanto aad isugu daydo inaad ka horrayso falyatanafas ilmutanaafisuun ha tartamaan kuwa tartamaya ha beratamaan hmm? walmasaa'ibi iyo masaa'ibta adduunyo yani markaa ha ku sabraan asalku wuxuu ahaa walmasaawibi bay keensanaysay yani qiyaaska luqawiga ahi laakiin waawgii waxaa loo bedelay luqada carbeed ee shaa'ica jamaahiirulcarab waxay u beddeleen hamsay u beddeleen qiyaaskii carabigana way khilaafsan tahay qiyaaska carabiga maxay ku khilaafsan tahay wasniga mafaacila alifka dabadeed waawga ama ya'da dhacaa ma asli ahaa mise zaa'id ahaa hadduu asli yahay lama bedelo oo hamse looma bedelo hadduu zaa'id yahay waa la bedelaa hamza loo bedelaa qaacidadu waa alqaacida asarfiya hadda faacil kama hadlayo waa mafaacila faacil kama hadlayo marka saaba yasuubu bay ahayd maadadu marka waawiyay ahayd walmasaawib baa la odhan lahaa laakiin carabtii jamaahiirulcarab maxay ugu hadleen walmasaa'ib bay ugu hadleen iyadoo waawgu asal yahay oo aanu zaa'id ahayn baa la beddelo hamse loo beddelay khilaafa alqaacida waa samaaci yuxfadu walaa yuqaas waa samaaci waa la xafidaya lama qiyaasanaayo waatuu alcallaamatu ibnulqayim ku odhanaayo kitaabkiisa badaa'ic alfawaa'id waalbadaa'icu kasmihi badaa'ic kitaabka badaa'icna waa ismun calaa musaman sida magiciisu badaa'icu yuhu badaa'icu yahay waa magac maqaamkiisa dhacay waatuu ku odhanaayo ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa badaa'ica qolada ahlu sarfiga ama sarfiyiinta erayga masaa'ib xaggeeda waxaa ka haleelay masaa'ib masaa'ib baa masaa'ibi ka haleeshay masaa'ibta ka haleeshay waa maxay qaacidadoodii bay ka dhooqaysay alqaacida sarfiya dee khilaaf alqaaciday ku timi ila waxay ahayd markiisaa sida qiyaasku keensanayo masaawib in la yidhahdo lama odhane masaa'ib baa la yidhi markaasuu yihi masaa'ib baa masaa'ibi ka haleeshay calaa kulli xaal waa samaaciyo yuxfad walaa yuqaas wa can ilmacaasi macaasidana ka sabra wasaabiruu la sabirtamoo ka sabir badiya alkufaara gaalada falaa yakuunuu yaynay noqonin ashadda sabran minkum qaar idinka daran xagga sabirka yaynay noqon ee idinku ka sabir badiya ya sabirkiinu ha ka farabato sabirkooda waraabituu yacni markaa ku sugnaada jihaadka aqiimuu cala aljihaad oo faranta naftiinna ku xabisa farantu waa sakriga aqiimuu cala aljihaad ama wa raabituu yacni naftiinna taacada iyo cibaadadiiyo makaanka cibaadada ku xabisa oo ku sugnaada masaajidda oo salaadda salaadda ku suga halka wa kasratu alkhutaa ila almasaajid aynu tilmaannay ma aha qofku markaysaga inuu masaajidda u dhow masjidka u dhow inuu ka tallaabsado liajli inuu tallaabada badsado waxaa dhici karta dadka qaarkood waana arkay dadka qaarkood oo arrinkaa daliishaday ya marbaa waxaa dhacday inanbaa masjid u dhowaa masjidkii u dhowaa buu intuu ka tego masjidka la qabtay markaasaan ku masjidka maxaad u qabatay markaasuu tallaabadaan badsanaya war tallaabada marka la badsanaayo maaha tallaabadu inay maqsuud tahay laakiin tallaabada qofku markaysaga uu ku khasban yahay ee dee markaa dantu keensataa laga tilmaamaya laakiin tallaabo uu iska badinayo iyadu maqsuud daatadeeda u ah ama takhadi uu masjidkii u dhowaayo isagoo kakalaan waxba uga tallaabsanayo macno uu kaga duwan yahay oo ugu tallaabsanaya hadduu macno kaga duwan yahay jiro waa ama dan kale u leeyihi yani masjidkaa kaleu darsi ku leeyahay masjidka kaleu marka waxa weeye markaa yani masalan oo kale yani ama ka jamac badan ama macno kaleoo khaasa ayuu markaa ku sugan ama isagaaba tujinaya ama waxa weeye markaa dee sunnada ayaa marka waxa yani ay kaga fiican yihiin ama waxaweye jamaciisaaba ka badan ama khudbadiisa markaa saamayn gaara ku leh nowcan maa yacni asbaabi hadday keensato asbaabtaa daraaddeed buu ugu tegey laakiin liajli markaysaga inuu tallaabada badsado keliya hadday noqoto inuu masjidka kale u qabanayo ay dhici karto dadka qaarkood inayahaan tallaabadan badinaya halkanaan ka soo wareegaya isagoo tooska soo mari karaa dee noocaasi sax maa tii la sheegayana maa tallaabada kasratulkhutaaga qofku markaysagaa mulsamka uu ku yahay baa laga tilmaamaya fadiiladu inay ku sugnaanaysay mid maqsuud daatadiisa u aan markaysa maa oo isagu iska doondoonanaya ma <laughs> cod maaan saaskaa ka cod macaan miska cod ba <laughs> ya waxaad u jeedaa qiraa'ada imaamkiis majaas ba <laughs> baaraka allah fiikum calaa kulli xaal haddii qiraa'adiisu dee saamayn gaara ku leedahay oo markaysaa ta'siirinayso uu ku khushuucaayo waxa weeye waxay noqon kartaa weji leedahay waaya waraabituu aqiimu cala aljihaad wattaquu allah allah ka baqa fii jamiici axwaalikum axwaashiinna dhan iyo xaaladihiin dhan allah kaga baqa lacalakum tuflixuun si aa u liibaantaan tafuuzuuna biljannati jannada a ugu guulaysataan watanjuuna min annaari naartana a uga badbaadaan oo falaaxi muxuu noqonaya waa in marka jannadii lagu guulaysto naartiina laga badbaado alfawzu bilmaluub ila falaaxa waxaa loo isticmaalaa laba macne labada macno waa maxay alfawzu bilmatluub waxa wanaagsanee la doonayo in lagu guulaysto iyo albaqaa baaqi noqoshada alfawzu bilmaluubkii waxaa soo gelaya janno in la helo naarna laga badbaado waa alfawzu bilmaluub bay joogtaan yani waxaway taasay joogtaan macnaha labaadna waa baqaaga ya wasubxu walmusyu laa falaaxa macaha ay laa baqaa'a maca beydka markaysa markaa shaacirka waa ki shatrigiis waa kii tilmaamay marka falaaxa marka waxaa looga jeeda baqaaga marka si aa markaa janno ugu baaqi noqotaan oo waxaa rabteen ee wanaagsanana ugu guulaysataan oo naar uga badbaadaan jannana u heshaan uguna baaqi noqotaan suuratu aali cimraan halkaasay ku dhammaatay waxay ka mid tahay zahraawankay ka mid taho fadli gaara waa leedahay oo labada suuradood ee suuratu lbaqara iyo suuratu aali cimraan yacni qur'aanka iyagaa horkacaya aakhiro zahraawaan baana la yidhaahdaa fadiilo gaaroo labadooda u soo aroortayna waa jirtaa fadiilo toddobada suuradood iyagoo ka mida ee dhaadheer u soo aroortayna waa jirtaa ama tafaasiirta qaarkood arrinkay qorayaana ku saabsan qofka markaysaa markaa akhriya aalu cimraan aayad kastaaba waxay u noqonaysaa biriij uu jahannamo kaga badbaadaayo ama ruuxa jimcaha akhriya saa iyo saasuu leeyahay xadiiska saa lagu soo wariyay waa mawduuce markaysaga mid jira ma aha kaayaan lagu kadsoomin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk